ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما يرجون من فضل الإله ختاما assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kulanti wacaana wanaagsan idil ahaantiinba meel walbood joogtaan kusoo dhowaada wararkeennii duhurnimo oo uu idinkaga imaanayo stuudiyaha idaacadda codkan saarta waa maalinimo sabtiya bisha hijiriyadana waa lix iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan saddex iyo labaatanka bisha maarso ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa inoogala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkan saarta blogsport com iyo sidoo kale janaladeenna telegramka facebooka youtube-ka iyo twitter-ka wararka ugu doorka roon idaacaddeenna maanta idin haysa waxaa ka mid ah mujaahidiinta khilaafada islaamiga gaar ahaan wilaayada khuraasaan oo khaarijisay mid ka mid ah ducaadda fidnada wararkeenna maanta waxaad kaloo ku dhagaysan doontaan hadduu eebe idmo wakaalada wararka ee dowladda islaamiga acmaaq oo nashrisay sawiro muujinaya mujaahidiinta ku sugan waddanka burkina faso ee kusii siqaya xeebaha kadib markii toddobaad ka hor mujaahidiinta ku sugani waddanka ay beecada siiyeen khaliifka muslimiinta abuubakar albakhdadi allah xifdiye allaahu akbar sidoo kale waxaad wararkeena ku dhegaysan doontaan dhowr howlgalo oo kala duwan oo ka kala dhacay wilaayooyinka ciraaq shaam galbeedka afrika saynaa iyo khuraasaan soo saaraha barnaamijkeena waa walaalkeena buudijaana somaal warkana waxaa inoo soo jeedin doona walaalkeen jaabir ibnu khilaafa dhanka farsamaduna waa macalin usaama haatanna balan aan idinku wareejiyo walaalkeen ibnu khilaafa oo wararka iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan inoo soo jeedin doona وسلوا من الحق المبين الحسام ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما أمهات سنتهي ولا الكين أبو زيد أينكو بلون ولاية إسلامي البركة Waxaa la dilay laba ka tirsan BKK-da gaari ay wateenna waxyeelo laga gaarsiiyey kadib markii shalay dhabagal ay dagaalyahanada dowladda Islaamiga u dhigeen tuulada abuxamaam ee ku taal deegaanka Haejeyn ee Deir Allah ayaa ku mahadsan, bal dhankaasii Khurasaan, fadliga alleh askarta khilaafada ayaa shalay waxay dileen khaan ah Gamaahir oo ka mid ahaa ducada fitnada ee gacansaarka saarka la leh xukuumadda ridada Afghanistan kadib markii rasaas ay la dhaceen isagoo ku sugan bartamaha magaalada jalaal abaad allah ayaa mahadda leh haatanna wilaayada islaamiga fallooja waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay lahaayeen maleeshiyaadka xashiga kadib markii darad qarax miino lagula eegtay deegaanka canaas ee dhaca koonfurta fallooja allah ayaa ku mahadsan waxaan ku guda jirnaa isla wararka wilaayada fallooja waxaa shalayta dhimasho iyo dhaawac la gaarsiiyey maleeshiyaadka xashiga kadib markii ay dagaalyahanada dowladda islaamiga ay weerar kala duldhacaan deegaanka shiiti ee koonfurta fallooja allah ayaa ku mahadsan Wakaaladda Wararka Caalamiga ah Camaaq ayaa baahaysay sawiro laga soo qaaday xoogaga ciidanka khilaafada oo ku sii fidaya dhul-xeebaadka Bariga Afrika isbuucyo ka hor khilaafada oo loogu dhawaaqay gudaha dalka burkino Faso. acmaaq ayaa soo bandhigtay sawiro laga soo qaaday askarta khilaafada ee ku sugan gudaha burkino Faso. alxamdulilaah Alxamdulillaah baaqi watamadad. Haatanna dhankaasiyo iyo Sinai waxaa la waxyeelayay taangii noociisa uu yahay Amsi Gisiro oo ay lahaayeen ciidanka Masar kaasoo qarax miinada la aaso lagula eegtay magaalada Balca oo ku taal Rafaax allah ayaa mahadaa iska leh haatanna Ciraaq gaar ahaan Salaaxuddiin waxaa shalay qarax miinada meelaha lagu dhejiyo lala eegtay gaari uu leeyahay mas-uul ka tirsan murtadiinta xashdo cashaa'irka oo ku sugnaa meel u dhow buundada Tikrit ee ku taal deegaanka Albuucajiil waxaana ka soo gaaray dhaawac culus allah ayaa weydiisanaynaa inuu soo dadejiyo halaagiisa waxaan ku guda jirnaa isla wararkii wilaayada salaaxuddiin waxaa la dilay saddex ka tirsan maleeshiyaadka xashiga shan kalena waa la dhaawacay waxaa sidoo kale wax laga soo riday diyaaradda nuuca waxa basaasta kadib markii shalay ay dagaalyahanada dowladda islaamiga dhabagal ay u dhigeen deegaanka sacyooyaha ee ku yaal dhanka muctasim ee gobolka salaaxuddiin allah ayaa ku mahadsan haatanna bal nagu celiya galbeedka afrika oofijin alle kadib askarta khilaafada ayaa daraad waxay afar masfac hubiyaha la beegsadeen fariisimo ay ciidanka ridada nigeria ku leeyihiin degmada mangono ee u dhow haraada jad ee dhammaanna waa lala helay allah ayaa mahadda iskale haatanna aanu ku laabino wilaayada salaaxudiin waxaa dilal iyo dhaawacyo loo geystay toddoba ka tirsan maleeshiyaadka raafidada iyagoo saaraya salaan oo ku sugnaayeen koonfurta saamira Talsaar-Sharle kadib askarta khilaafada ayaa waxay dhabagal ay u dhigeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka raafidada ayagoo saaraya salaan oo ku sugnaayeen deegaanka Sacayuya ee dhaca koonfurta Saamira waxaana halkaa ku dhex maray dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana ku halaagsamay saddex raafid shan kalena waa ay ku dhaawacmeen askarta khilaafada ayaa sidoo kale soo rideen diyaarad nooca wax basaasta oo ay lahaayeen maleeshiyaadka allah ayaa mahada leh bal aan u kacna galbeedka afrika alle fadligiis askarta khilaafada ayaa daraad waxay lix madfac oo hoobiyaha la beegsadeen fadhiisimo ay ciidanka ridada nigeria ku leeyihiin degmada maalin fatoor ee ku taal deegaanka haraada jaad dhammaanna waa lala helay allah ayaa mahadda iskale mahadsanidkaasi waxa uu ahaa walaalkeen jaabir ibnu khilaafa oo inoo soo jeedinayay wararkii dowladda islaamiga oo aad kala socoteen idaacadda codka ansaarta waa bahda idaacadda walaalayaal oo idin leh asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا